والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد waxaynu ka hadlaynay ama ku dhex jirnay kitaabkii iyo baabkii ka warramayay qofka bani aadamka ahi marka uu dhinto iyo waxa u waajibaya waa axkaam aljanaa-is iyadoo sharcigu qofka geri iyo nololba wixii uu xaq u yeeshay ilaahay waajibiyey su-aalo kolba qofku uu isweydiin lahaa ayaa axaadiidtan isdaba socotaa kolba ay mid ka jawaabaysa markuu qofku akhristay intaan arrinku la soo gudboonaanin aqoon buu kaga sugnaanaya wa can caaishata radia allaahu canha waa xadiidka afar boqol iyo labaiyo konton أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد قال لها caaisho waxaa kiisaa wuxuu ku yidhi law mutti qablii haddaad hortay dhimato cashay lakasaltuki waan ku maydhi lahaa laakiin inaad iga hor dhimanayo inaan kaa hor dhiman baanan garanayn rawaahu axmed wabnu maaja wasaxaxahu ibnu xibbaan xadiidku waa saxiix caasho ayuu nebigu ku leeyahay haddii adiga hor dhiman lahayd anaa ku maydhi lahaa waayo marka xadiidkani su-aashuu ka jawaabayaa waxa weeye raggu iyo dumarku ma ismaydhi karaan hadday se ismaydhi karaan kuweebaa ismaydhi karaa xadiidkan kalea soo socdaana waa la macno marun baanu sharaxoodu wada noqon doonaa wacan asmaa binti cumaysi radia allahu canha ana faatimata radia allahu canha awsat faatimoyna nebi maxamed ee waxay dardaarantay an yugasilahaa caliyun inuu cali maydho radia allahu canha radia allahu canhu rawaahu addaara qudniy kanina waa aharun xasanun waxay ku dardaarantay cali calihay maydho waanaan filaya inuu maydhay sida kutubu taariikh qaarkood xuseeye waayo labadan xadiis markaynu guud ahaantooda eegno waxaa horta laga fahmayaa amaba mamnuucba nin iyo gabadh inaanay ismaydhayn labadan isqaba mooyaane laba kala eh, laba kale inaanay ismaydhayn waxa ay culimadu ka soo reebaan eh, xaalata daruura oo dee afkurnaanta iyo iyadoo dhar xidhan iyo waxa haddii wax kaloo maydho la waayo iyadoo dhar xidhan uun dee biyo lagu shubi waxaa laga soo reebaa laba arrimood oo kale oo ku saddex noqonaya xaaladda aynu soo sheegnay midi waa tan labada xadiis ay sheegayaanoo labada isqabaa inay ismaydi karaan wey weliba axaadiistani waxay sii tilmaamayaan in ninku oo xaaskiisa maydhayo sida labadan afarka iyo xadiidka hore nebiga ay labadaba sheegayaan ta kalena waa la midunoo gabadhuna ninkeeda way maydhi kartaa oo caaisha waxay lahayd radia allaahu canha arrinkayga wixii aan soo dhaafay hadduu maanta ii hor yeelan lahaa oo igu cusbaan lahaa nebiga xaasaskiisuunbaa maydhi lahaa laakiin waa aragnimada iyo aqoonta iminka ii korodhay baanan berigaa lahayn weey taasina waa mid waxaa kaloo ibnu mundir uu tilmaamaya inay culimada islaamku isku ijmaaceen isku raaceen macnaha ilmaha yare sabiga ah ee da-diisu ay aada u yar tahay in ay dumarku un maydhayaan wax cawro ah oo ka muuqanayaa ma jira ilmaha yare dhowr jirka ah dee hooyooyinkaa gacanta ku haya ayuunbaa iska maydhi doona saddexdaa xaaladood ayaa laga soo reebay saddexdaa xaaladood mooyaane rag iyo dumar inay ismaydhaan maya waan ka gudubnay wacan buraydata radia allahu canhu fii qisati alkhaamidiya gabadhii khaamidiyada ahayd ee qoladaa ahayd qisadeedii markii uu ka warramaya allatii amara annabiy gabadhaasa uu nebigu faray sala allahu calayhi wasalama birajmiha fi zina sina daraaddeed in dhagax loogu dilo qisadu way dheerayde waxa ku jiray intana aynaga khusayso uu ka soo qaatay qaala wuxuu hi uma amara biha nebigu amar buu fa sulliya calayha gabadhan waa lagu tukaday waa dufinat waana la aasay rawaahu muslim wa can jaabir bni samurata radia allahu canh qaala wuxuu uhi utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa loo keenay birajulin nin dhintay qatala nafsahu naftiisa ninkaasi waxa uu ku dilay bimashaaqis mashaaqisku waxa weeyaan waa waran iyo wixii lamid ah xadiidu rumxi wasahmi wasakiin waa waran iyo mindi iyo wax aflahu inagu maqaskuba dee maqaskuba afun buu leeyahay waxtaa maqaskoo kale u afballaadhan oo bir xadiida ah ayuu ninkaasi isku dilo oo maydkiisabaa dabeedna nebiga loo keeno la yidhi ninkani wuu isdilay falam yusalli calayhi markaa nebigu kumuu tukanin rawaahu muslim imaamu muslim baa saxiixiisa ku soo saaray labadan xadiisna su-aal bay ka jawaabayaan odhanaysa qofku hadduu dembiilaya oo markaa caasi uu yahay oo ama la dilo xeer ciqaabeedka iyadoo laga fulinayo amaba isaguba uu isdilo isdilkaasina ila waa dembi weyn oo u galae ma lagu tukanayaa mise dadka muslimiintu unbaa ku tukanaye madaxa muslimiintu kuma tukanayo su-aalahaasuu ka jawaabaya xadiidkan labadan xadiid waayo xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa si cad u sheegay ehm, in lagu tukanayo kan labaadna si dadban wuxuu u sheegayaa inaanu nebigu ku tukanin dadka kale ku tukaday ayuu saas u sheegaya gabadhani waxay sinay ku dhacday sinada iyadaa qiratay kadib markii u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo awr leh markaa nebigu waxau ihi bal soo umulo jaqsi ilmahana danta ilmaha marka laga fur yeela aada umushee soo jaqsiisuu raashin cunug kaa maarmo dee balkaalay ilmahana janis waa waa la siinayaa dee xaq buu leeyahy baa la siinaya ile hooyadii baa xadgudubtee isagu muu xadgudbine sidoo kale iyada laftigeedana janis bay u tahayo marka dambey soo noqoto hadday nagta xarfiso ama ay dafirto cidina qabsan mayso ilan sinadu ictiraaf bay ku sugnaatay laakiin qof iimaan badan ba haydo waxay tidhi kamay noqon ilmii bay umushay way soo jaqsiisay markii ay ka gurisay bay keentay barteedii bay taagantay de hala rajmiye buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ana lagu tukada bui sidii baana lagu caas marka qofkii xeer ciqaabeedka laga fuliyey in lagu tukan karo xadiidku caddeeyey xadiidkan kalena tilmaamaya nin naftiisa dilay oo nabiga loo keenay isagu kumuu tukanin weeye ee asxaabtii kalunbaa ku tukatay waayo waa arrin ay culimmadu isla khilaafsan yihiin marka xadiidku markaa waxa waxyaaba dhowruu tusinaya jinaasada in lagu tukadaa inay fardulkifaayata muslimiintuna sidaa waa isla waafaqsayn inuu ciqaab yeelanayo qofku haddii uu masel xaaraan ku dhaco oo madaxii muslimiinta iyo imaamkoodii salaadiisa uu waayana waa laga fahmayaa waxaynu ka fahmaynaa qofka islaam muujista in la yskaga tukan doono khilaafka culimada haddii aynu usoo noqonna iyo masaladan waxa ay ka yidhaahdeen qaarkood waxay idhaahdeen qofka haddii la dilo oo maala uu caasi yahay ama sida kaa isdila oo kale qofka caasiga ah dadka kale wuu ku tukanayaa imaamku maa ku tukanay imaamka ama dee dadka muslimiintaa ah ka hogaaminaya waa maalikiyada shaaficiyadu waxay leeyihiin qof kastoo muslima waa lagu tukanaya mar haddaanu gaal ahayn macsiyadiisu noocay doonaysaba ha ahaado iyadoo dee soo gelaya taariku salaadkiina ile iyagu ma qabaan inuu gaal yahay waaya alxanaabila waxay tilmaamayaan qof kastoo caasiya in lagu tukanayo laba qofoo oo xadiidku yidhi aan lagu tukanin mooyaane ka qaniimada muslimiinta wax ka xalee quluulka sameeya quluulka waman yaqlul ya'ti bima qalla yawma alqiyaama iyo qofka naftiisa dila labadaa xadiid gaara ku soo arooray ah labadaa uu xadiidku yidhi yaanu imaamku ku tukanin mooyaane adigu almuhim muslimiintu way ku tukanayaan mar hadduu aanu gaal ahayna uu muslim yahay waxay iska raacsan yihin marka qowlkooda lasoo ururiyo waa waxa muslimiintu kolley way ku tukanayaan qofki salaad buu leeyahy ee qaarkood baa waxay leeyihiin maadaamuu nebigu iska daayo dadka kale ku tukadeen dee mas-uulka muslimiintun baa ku tukanay ta laisla khilaafsan waa taa mar haddaanu gaal ahayn waa lagu tukan wacan abi hurayrata radia allahu canhu fii qisati lmara gabadhii waxa uu ka sheegay allatii kaanat taqumu lmasjid gabadhaasoo masjidka hagaajin jirtay gabadhii masaajidka ka shaqayn jirtay geeriyootay ayaa nebigu uu yimi wakhti dambe intii ay geeriyootay kadib fasa'ala canha anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu dadkii buu weydiiyey wuxuu idhi waar gabadhii masaajidka nadiifin jirtay meebay faqaaluu waxay idhaahdeen maatat way dhimatay dee ku tukan aasna warkeeduba u dhammaaday fa qaala nebigu wuxuu yidhi naxariistiiyo nabadgelya korkiisa ahaatay afalaa kuntum maxaa u noqon weydeen aadantumuunii kuway soo ogeysiiyaan oo maxaa iigu sheegi weydeen dee fakaannahum waaba iyaga oo saqaruu amraha arrinkeediibay yaro fudlaysteen sababtay nebiga ugu sheegi waayeen miskiinad yaroo masaajidkuun fiiqi jirtay lana tilmaamay muuqaalkeeduna inuu maaragtay yar madowya waxa ahaa oo markaa ay isidhaahdeen mala dee nebigu waabuu mashquulsan yahay idinkunbaaba dee ku filanba ayay iyaduna ahayd marka sababta ugu yeedhi waayaanay ugu ogeysiin waayeen buu shaawigu sheega wuxuu uhi fakaanahum saqaruu amraha waxaad moodaysa arrinkeedii inay iska yaro fudaysadeen faqaala nebigu waxau uhi dulluunii calaa qabriha war xabaasheedii geeyo isoo tus ikheeyo xabaasheedii isoo tus fadaluuhu fadaluuhu nebiga way soo tusiyeen fasallaa calayha xabaasha dusheediibuu ku soo tukaday rasuulku sala allahu alayhi wasalam muttafaqu calayhi wazaada muslim imaam muslim isagu wuxuu kordhiyey uma qaala dabeedna nebigu waxa uu yidhi ina haadihi alqubuura xabaalaha xabaalahan aa arkaysaan mamluu'atun mid laga buuxiyo weeye dulmatan calaa ahliha dadka ku jira way ku madowdi madow fara badan ayaa meeshan miranaya wa ina allaha yunawiruhaa ilaahay xabaalahan dadka wuu u siraadaya waa u iftiiminayaa lahum bisalaati calayhim ku tukashadan aan ku tukaday ayaa ilaahay ugu iftiiminaya oo gabadhanoo quri faa'iide ku heli mayso salaadana ku dhex tukaday xawaalaha eh dadkaasina waa ka faa'idaysanayaan buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkanina su-aal buu ka jawaabaya qofka dhintay ee geeriyooday ee aanu qofkii doonaya inuu ku tukado soo gaadhin janis ma u leeyahay inuu xabaashiisa ku tukado si kale haddii loo dhigo qofka salaatuljanaasa oo maqan goormay tahay maqnaansho in lagu tukado goormaase xabaasha la tegaya waa kuwa fuqahadu idhaahda ida kaana fi lbayti ida kaana fi lmadina yusallaa cala alqabr waida kaana qaa'ida can lmadina yusallaa salaata alqaa'id fi lmadina wa can ilmadina baa la kala qaadayaa bay idhaah hadduu qofku magaalada dhexdeeda ku dhintay qofkaan jaanis u helin inuu ku tukado xabaashu dul tegaya salaatulgaayb kuma tukanayo xawaasha waa inu tago qofka meesha ka maqan ee dabeedna meel durugsan ku dhintoon magaalada ahayna salaatuljanaaza oo qaa'ibabu qofku halka uu joogo un kaga tukanaya labadan xadiisa isdaba socdaa kanaynu akrinayo ka soo socdaa labadaas arrimood bay ka jawaabayaan waaya xadiidku waxa uu muujinayaa in qabriga uu kusoo tukan karayo qofka maydka ku tukan lahaa ee jaaniskaasi uu dhaafay arrintaasi inay sunno tahayna muran ma laha inuu xabaasha tegi karo u kusoo tukan karo qofay saaxiib ahaayeen ama gac lahaayeen hadduu soo gaari kari waayo waxa uu tilmaamayaa subul asalaam sancaani wuxuu ku xusay in ilaa sagaal asxaabta ka midihi xadiidka macnaha sheegaya ay wariyeen lamana odhan karo nebigay u khaas tahay oo qaarkood baa waxay yidhahdeen nebigay u khaas tahayde kuma cadda inta dambe riwaayada muslim iyagoo ku kabaya salaadaydu nuur bay u kordhisaadaa ayay leeyihin arma halkaa laga fahmayaa salaadiisu inay macno dheeraada wadato oo dabeedna khaasunay ute khaasumaha baa laleeyahay waxaa xadiidka laga faaidaysanaya qofku hadduu dhinto in ay habboon tahay ciddii danaynaysa inay ka qayb qaadato aaskiisa iyo kutukashadiisa sida asxaabtii iyo saaxiibadiisa iyo ehelkii iyo in la ogeysiin karo ama idaacad ha looga sheego ama xaafado kaleba ha loogu soo sheegay kol haddii ujeeddadu aanay ahayn dee iidhah iyo ismaqashiin iyo qof weyn inuu ahaa dadka in loo sheego wax noocaas ah hadday ahayn laakiin ayse jamcu ha u iyo dadku ha ka soo qaybgaleen aaskiisa dhib malaha laha hebel hebel wuu dhintay ciddii aaskiisa imanaysa se ha ogaata ma ay soo ogeysiisaan tanaa laga fahmaya waxaynu ka fahmaynaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sida uu ummadiisa u jeclaayo ugu dabacsanaa arrimahoodana u diraasayn jiray ugu kuurgali jiray waayo ilaa ruuxaa dumarka ah in badan oo innaga ka mid ah ayaan dee garanaynin masaajidkaa shanta sana shanta salaadoodba aada ku tukato imise qof baa xaadha miyaa taqaanaa <laughs> maba taqaanidda inta xaadhe ee kuu shaqaysay adiga ku adeegaysa meeshaad ku sujuudayso ku nadiifinaysa maba naqaanaba isagu u yaqaana isagoo madaxweyne muslimiinta oo ciidankii wadoo jaamacadii dhigaya oo salaadii tukinaya oo wax walba ah ayuu gobolada iyo ka warhayaa iyo degmooyinka iyo magaaladu joogaba nabigu calayhi salaatu wasalam ilaa masaajidku ka warhaya kaxadhaya ambiyadana dhaqankooda waa caynkaa min xayu lqiyaada ilahay baa yihi watafaqad ayr faqaala maa liya laa aran hudhud am kana min alghaa'ibiin shimbirii buu eegay oo saa isha u mariyey o wuxuu suuradiyey mid buu waayey hudhudka la idhaahdo nebi sulaymaan waaya waxaan allaha inaga nabadgeliya xadiidku uu sugayaa xabaaluhu in ay madow yihiin qofka ilaahay u siraado mooyaane ducada nebigu barakadeeday lahayd sidaa darteed baa uu salaadiina xusay uu alkaa ku tukanayo u ducaynaya inuu ilaahay dheeraad u kordhinayo qofka muslimkaa inaan la yaraysanin rag iyo dumarba laakiin lagu xisaabtamo qofkani kan haduu ilaahay rumaysan yahay waa qof taqwo lahoo lagaba yaabo inuu kaa darajo sarreeyo waxaynu ka faa'idaysanaynaa masjidka ilaahay oo lagu dadaalo qurxintiisa iyo nadiifintiisa iyo udgoonayntiisu cibaado ilaahay loogu dhowaadaynayso xabaalaha waa la diiday in xaggooda loo tukado iyo in lagu dhex tukado labadaba waxa ka soo harsantan marka xabaasha jinaasadii la aasay lagu tukanayo ama qofkii la wada ee jinaasadan meeshan la doonaya xabaalaha in lagu xabaala in la dhex dhigan karo dabeedna lagu tukan karo labadaa xaaladood waa laga soo reedaya oonay shardi ahayn jinaasadii la waday meel banaan in la geeye inta xabaalaha dhexdooda la dhigaa lagu tukan karaa waa xaalado laga soo reebay wey ducadu dadka dhintee way anfacaysa siduu qur aankuuba sheegay waxaynu halkan ka fahmaynaa nebigu dadka wuxuu ku taraawaa wuxuu ilaahay weydiiyey waayo ducadiisu xusaya nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba qofkani la aasee la xabaalee la yidhi waa lagu soo dul tukan karaa xabaashiisa ma ilaa weligiibaa mise wakti baa loo qabanaya afarta madhabba waxay isla waafaqsan yihiin intaanu jidhkiisu googo-in uu badnaan kuwa sheegay waa inta aasku sii qoyan yahay hebel waa la aasay intaa had iyo jeer lasii hadal haya arrinkiisa illa damba waa loo ilaawi qofka ah intaasaa lagu tukan karaa uu badnaan bil bay sheegeen taasa xadiidka ibnuqayim fii hadyi waxa uu leeyahy nebigu xabaalo waa ku tukaday bacda leyla wa bacda alaaa bacda halaain wa maratan bacda shahri waktigu u badnaa waxay ahayd run bil macnaheed waxa weeyaan inaanay arrinkani ma furno weligiiba oo intooda haddahay onad tooba gaadhin inaad ama aanad isaidaan isaragba inaad la dul tagta ma aha waa marxalad kooban wakti kooban wa can xudayf radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yanhaa nebigu wuxuu diidi jiray can innaci ogeysiiska jinaasadda iyo kufaanideeda iyo dadkula dhex wareega rawaahu axmed watirmidi waxasana wa can abi hurayrata radia allaahu canh macnaha xadiidkaa hore markaad akhrido kana la akhri naca ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nacaa nebigu geeridiisa wuxuu ogeysiiyey annajaashiy asxaabigii taabicigii najaashi la odhan jiray ninkii muminkaa boqorkii xabashida ee najaashi la odhan jiray ummadda islaamka abuu geeridiisa ogeysiiye fi aladii maata fiihi maalinkuu dhintay nebigaa dadka ogeysiiyey wa kharaja bihim nebi maxamed asxaabtii buu kaxeeyey uu dareeriyey ila almusallaa halkii bannaankii ciidda lagu tukanayay ayuu asxaabta geeyayoo fasafa bihim saf buu ka dhigay wa kabara calayhi wuxuu ku tukaday arbacan afar takbiirood ayuu allahu akbar kuuhi salaad salaadii jinaasada maqnayd ku tukaday muttafaqun calayh laba macnoba xadiidku waa bixinaya labadan xadiid ee wada socdaa ka u horeeyo weeyaane su-aashu ka jawaabaya waxa wey qofku hadduu dhintay ma la ogeysiin karaa jinaaso inuu qofkaasi dhintay mise waa maya halkan waxaynu ku haynaa xadiid diidaya iyo mid ogol ka hore wuu diidayaa in nacyi lagu sameeyo nacyigu waxa wey qofkii oo la idhaha hebel wuu dhintay oo la ogeysiiyo dadkii si guud ka hore wuu diiday kan dambena wuu baneeyey laba nas markay iska hor yimaadaanna tallaabada u horrayse la qaadaya waxaynu ku xusnay min xayu listilaax sida macruufka ah iyo usuusha waa in lagu wada camal faloo la isla akriyo oo la jamciyo marka nacyiga hore iyo ogeysiiskii hore la diiday waxa wey kii jaahiliyada jaahiliyada dee arrinkooda arrin mu ahayne mid waxa uu ahaa waxay odhan jireen buuri min annahu idaa maata fiihim shariifun bacatuu raakiban yunaadi fi lqabaa'il fayancaahu ilayhim fahada huwa almanhiyu canhu almuxaram dadkoo dhan mid aadka imanaya iyo mid aan imanayn waa hebelkii isaga ahaa wuu dhintay ee la socda dogob baa meeshaa ka dhacay wey waa lagula dhex wareegayaa dadka kaasi waya kala diidaya laakiin kan uu nebigu banaynayo calayhi salaatu wasalaam nacyigaa ninkaa odaygaa ninkaa muminka ahaa dhintee boqorkii xabashada najaashi la odhanayay isagu waa marka uu dadka wuxuu ogeysiiyey nebigu calayhi salaam isagana malaggaa soo oo ilaahay u sheegee waxa weye si loogu tukado oo jamacu ugu bato oo qof muuminahoo walaalkoodahoo loo hijroodo oo taageeri jiray inuu halkaa ka baxay si loogu ogaanaday saasaa loo kala qaadaya macnaha kaleu bixinaya waxa weeye salaada jinaasada maqan in salaad qaadiga lagu tukan karo waaya macnihii horeynu soo sheegno macnaha soo celiyo waxyaabaha si haboon waxaa ka mida ah meel bannaan in lagu tukado qofka salaadii jinaasada dadku marku siiba badan yahay saa nebiguba banaanka ugu baxay wuxuu xadiidku caddaynaya salaada in afar jeer allahu akbar la odhanayo waxaa xadiidka aynu ka faa'iidaynaa dadka ku tukanaya inay bataan inay wanaagsanta iyo iyo sufuufta weliba in loo badiyo qofku markuu dhinto waxaa ugu muhiimsan ee loogu talagelayaa waa inay noqdaan dad musalliin ahoo wanaagsan oo saalixiin ahoo badan inay ku tukadaan ilaan dadkan ku tukanaya iyo kuwan kaxaynaya kuwan aasaya waa erge ilaahay cidda loo ergeynayaa cidday wax ka aqbalaysaa la kaxaystaa midaanu meesha ergada waxba kaaga anfacaynin haddaad kaxaysata balka war dab kusii qabanaya marka waxaa lagu xisaabtamaa dadka salaaxa iyo wanaagga leh ee ilaahay ergadooda u aqbalaya waana xadiidka dambena macnahaas u sheegaya dad aan ilaahay u shariig yeelin oo cibaado la fiican qofka safafkana waa in la badiyo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ah ee dhinta ee ummadda muslimiinta ay ku tukadaan saddex saf ilaahay wuu dhaafaa dembiga saddex saf ninkaa isaga ah ee qaybaha taabicigunbuu soo gelayaa mar haddaanu nebiga arag calayhi salaatu wasalaam nebiga isku casri bay ahaayeen wuu rumeeyey islaamnimadii wuu ku dhintay shuruudihii asxaabiga loo xidhayay waa laga helay laakiin masuu arag nebi maxamed muu arag calayhi salaatu wasalaam marka asxaabinimada tilmaanteedii qaadan maayee waa mu'min taabiciye buu ahaa marka fadli in uu leeyahay baa halkaa ka muuqanaya islaamku inaanu qabyaalad iyo midabtoona lahayn ayaad halkaa ka arkaysaa ninkaa dee xabashigae halkaa joogay fadligaa waxa uu ku helay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta sida ugu hiiliyey iyo xaq waaya waxay culimadu markaa iska khilaafeen salaad qof maqan jinaasad maqan salaadna lagu tukan karaa aimada qaarkood baa maya qaba sida abuu xaniife iyo maalik wata xadiidkan sidee odhanaysaan uu najaashi nebigu ku tukaday khusuusiyaadkiisa ka mid ahay waxyaabaha isaga u gaarka ah ayay yidhaahdeen shaafici iyo axmed iyo aimo badani waxa ay qabaan in lagu tukanayo qofka maqan salaat lqaayib jinaasada maqan xaadiidtan aynu marayna daraaddeed taasaana saxa ragga qaarkoodna waxay isku dayeen qowl dhexdhexaada ah sida ibnu taymiya waxa uu leeyahy kii aan lagu tukanina ha lagu tukado kii lagu tukadayna waxba yaan lagu soo celin ilmuhim waxa xadiidku uu tilmaamay inay mashruuc tahay mana u cadaynin naska loo sheegaya inay khusuusiyaadkiisa ka mid وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول waxaan maqlay nebi maxamed oo leh maa min rajulin macnaha yaquulu qaala iyo yaquulu waa ficil maadi iyo ficil mudaaric ficilka mudaaric haddii la isticmaalo xagga cilmi albalaaqa macaanida uu keenay ka mid tahay inuu shaygani yuraadu bihi alxuduudu watajadud in looga jeedo waxaan inuu soo cusboonaanayo kolboo aanu dhammaanin markaasoo kale ficilka mudaaric waa la isticmaalaa sida maadigaba isagoo wixii maadi ahaayoo tegay haddii mudaaric la cabiro istixdaaru suura istixdaaru suurati maadihi muuqaalkii uu lahaa markaa halkan la keenayo marka waxa wey yaquulu wuu odhanayaa nebigu ilaa hadduu xadiidku yahay mid nool oo lagu camal falayo oon duugoobin maa min rajulin muslimin yamuutu rajul markuu nasku leeyahay waxa weeye shaksi in badan baa nusuustu lab ay cabirtaa cabirtaayey sheegtaa qur-aan iyo xadiidba oo looga jeedaa un qofka marka waa inaad ku xisaabtantaa oo macnaha latiifka aanad dhaafin lidalik baynu ku macnaynaynaa maa min rajulin muslimin qof muslimihi ma jiro ila qofba baa labadaba alcaam yeelaya yamuutu dhimanaya fayaquumu calaa janaazatihi arbacuuna rajulan iyadoo ay isdul taagayaan janaasadiisii afartan nin afartan nin raggiibaa ila ku tukanaya taa dambe seedaa lagu dayna raggaasoo laa yushrikuuna billaahi shay-an ilaahay aan wax kale la caabudin dad tukanaya oo aan munaafiqiin ahayn ee iimaankoodu khaalid hadday qofka afartankaa mu'miniintae khaalidku ku tukadaan ilaa shafacahum allahu fiih ilahay baa ka erga aqbala ilaahay ayaa afartankaa ka erga aqbala waa tiradii badnayd xaggii sufuufta badnaydna waynu soo marayna labadaad waa la isku daray y waa erga yihiin ilaahay oo miskiinkan soo dhaadhacee naga soo dhex baxay ee adiga kuu yimida gurigii aakhire ee ugu horeeyo qabriga a yimid ilaahay ergaanu nahaaye ka dabciyo ha ku adkayn ergadaasay la socdaan marka dadka waa in loo sheega waxaad arkaysaa qof ay la socdaan dad kun gaadhaya ama ka badan oo ay ku tukanayaan labaatan qof ama soddon qof arrintiina wadaadadahay ku tukada bay odhanayaan kuwii kalena halkaasaa gacmaha la ysku wada laabanayaao halkaasaa la isqotominaya iyaga aanad moodinba in xilkani u yaallada jaaniskoodii ay ka heli lahaayeen ajriga iyo jaaniskii miskiinkan isagee geeriyooda ay siin lahayn labadiiba way dayaceen waa caailuuna can ilcamal meesha waxay u yimaadeen xalaalna inaanay qodin waa laga yaaba salaadna ku tukanin oo meesha magaarifuulba haddaa loo yimi khatar cadiim marka waa in lagu xisaabtamaa qofku waa inu wax ku qaataa toobad keenaa salaadiiba halkaa ka bilaabaa aanu joojina sii wada kii taariku ilaan haddii meel hawl laga hayo hawsha ugu muhiimsan waa inaad garabkaaga qabato waaya waxaa kaloo muhiima mar haddii arrinkii dee afartan la sheegay xadiidkan saxiixa ah uu tilmaamayo in had iyo jeer looga faa'iideeyo qofka dhintay masaajidada jamacooda uu badan yahay oo iminka xarameynka had iyo jeer waxaad arkaysaa dee iyadoo salaad walba lagu tukanayo jinaasado badan jinaasadahaasi daruuri maaha inay ku wada dhinteen maka ama madiina laakiin goboladaa laga keenaya meelahaasaa laga soo qaadaya dabeedna markaasaa lagu tukanaya halkaasaa la celinaya dib loo xabaalaya janiska in laga faa'ideeyo masaaki salaadaha lala sugo si qofkani dadkaa muslimiinta ah ee musalliinta ah ay ugu tukadaan wuxuu xadiidku caddeeyey inu ka faa'iidaysanay mustafaadaadka xadiidka haddaynu qaadanno in dadkan ku tukanaya ay yihiin dad erge ah oo ilaahay u tiradan badanina ay fadligeeda leedahay tawxiidka ilaahay fadliga iyo qiimuhu leeyaynu arkayna iyo ilaahay oo cibaadada cibaado miir qabto oo saafiyahoo hufan ilaahay la caabudo waa taa ilaahay ergadii uu ku aqbalayo wey salaadani inay jamac ku wanaagsan tahay baad arkaysa oo aan la odhanin iyadoo jamac loo helayo qof quro iskaga tuko wadaadka maydhow ku tuko oo waar inaga aas aan la odhana jamac loo badiyo Ah, in qofki haddii aad ka naxi lahayd halkii aad kaga naxaysa wey si aad ugu naxaysay baa saas laa yushrikuuna billaahi afartan nin oon ilaahay u shriig yeelay ashirka ah, alcaqadi aw alictiqaadi wey laakiin shirkiga camaliga ahaa ee dee iyo qofku maaragtay waxaas way iska dhacdhacayaan ballan uu ka baxay iyo dadka in badan waxaas way ka dhacaan laakiin kii gaalnimada haa way ka khatarta badan halkan masku tilmaamaya saddex saf inay noqotona waa sufuuftu inay badatona waa sheegnay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam sinaasad buu yimid isaga iyo asxaabtii la socotay ay ku tukanayaan toddoba qof bay ahaayeen wuxuu ihi saddexow saf noqda saddexda ku xigowna saf noqda mid kanowna saf kale noqo saf waa saddex safna waa saddex safna waa mid markaa dee midkana marka hore waa sii la odhan jiray safka dabadiisa ha istaagi halkan waxaa loogu ogolaaday safkaa la badanaya qofku waa inuu muslim yahay oo hadduu gaal ku tukado waxba ina anfici mayso famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin wa can samurata bni jundubi radia allahu canhu qaal sallaytu marka xadiidkaasi su-aasha uu ka jawaabay waxa weeye dadka ku tukanaya maxaa habboon tirada inay noqdaan tayadeena yeeshaan kamka iyo kayfka dadka ku tukanaya jinaasada ayuu ka ka jawaabay tayadooda dad muminiin oo fullafna waa inay yihiin tiradooduna waa inay afartan iyo xi ka badan noqoto sii loo helaya wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala sallaytu waan tukaday waraa'a annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan ku daba tukaday salaad uu ku tukanayay jinaasad cala imra'atin ruux dumara maatat dhimatay fii nifaasiha dhalmadeedii bay ku dhimatay way umul aroortay faqaama wasadahaa barhtankeeduu istaagay nebigu macnaa dhexdeeduu ku hagaagay kolkuu ku jahaysanayay muttafaqun calayhi labadii sheekh baa mid waliba kitaabkiisa ku soo saaray xadiidkana su-aasha uu ka jawaabayaa waxa weeye ragga iyo dumarka ma isku sibaa loo qaabilaayoo loogu tukadaa mise waxbay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin dumarkana dhexdaa uu kaga hagaagaya imaamku ku tukanaya raggana madaxa raggana madaxa farqigaasaa jira waaya dumarkii aragnayoo gabadhan iyada a ah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhexda kaga hagaagin garanay raggana waxaa muujinaya xadiidka tirmidi uu warinaya xasanka ah calaa ibnu ziyaad baa wuxuu leeyahay ayaa nin buu ku tukaday madaxuu kaga hagaagay gabadh buu ku tukadoo dhexduu kaga hagaagay kolkaasuu hi hakada ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaama cala ljanaazati maqaami minha siduu nebigu janaasada ugu tukan jiray waa sidaas aan ka arkay waa mawqif limaami min aljanaasa inay qibladiibay ka xigaysaa raggana waa madaxa dumarkana waa dhex maxaa ciladu tahay waxay ku cileeyeen biannahu asbaru laha min annaas iyada sidaasaa u asturnaan badanoo imaamkii baa iskaga gudbaya xaggaa qaarkeeda dambe iyo ayuu dadka ka dambeeya iskaga gudbayaa cillada lama sheegin ciladu waxay doonaysaa aata allahu aclam mar haddaanu rasuulku sheegin sala allahu calayhi wasalam haddii jinaasado badan lagu tukanayo ama dad gaari la qalidmo ama dagaal iyo waxay ku dhintaan adugu dhimasho badani hadday timaadana imaamku wuxuu xaggiisa soo xigsiinayaa qofba qofka uu ka qur-aan iyo cilmi iyo taqwo badan yahay ragguna xaggiisay soo xigayaan dumarkuna xagga shishe ayay xigayaan dhan kale xadiidku waxa uu inoo faa'iideynayaa waataynu hore usoo marnay gabadha ku dhimata dhalmada inay ka mid tahay dadka shuhadada ah dad dhowrahoo tobaneeyo shuhado ahaa ayaynu soo marayno deeka jihaadka ku dhinto qura inaanu shahiid ahayn ugu fadli badnaada shuhadada isaguya eh. laakiin shahiidkaasi xagga xukumka iyo halkaynu la dhaqmayno kaa dagaalka ku iyo kuwa kale waxay ku kala duwanaayeen qofkii dagaalka ku dhintay laguma tukanayo oo lama maydhayo alaabtiisa lagu xidhayaabeen laakiin qofkan waa loo dhammaynaya afartii arrimoodba in la maydho la kafmo lagu tukado la ado macnaa wuu leeyahay qofkani salaadii iyo iyo maydhigii labadaba wuu leeyahay waa shahiid alaakhira aakhirunbuu shahaadadiisu yeelanaya laakiin hab shahiidu lama dhaqmayno markaynu axkaamtan u qabanayno waan caaishata radia allaahu canha qaalat wallaahi baan ku dhaartay bay tidhi caaisha laqad sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu ku tukaday cala bnay baydaa labadii inana ilmo bayda ee islaanta bayda la odhan jiray ay dhashay waxa uu nebigu ku tukaday fi lmasjid masaajidka ayuu ku tukaday rawaahu muslim haddii masjidka jinaasadii la keeno ma gudaha la dhigayaa mise dabadda ayuu xadiidkaasina ka jawaabaya macnaa diintu waxay dhaaftay ma jira tallaabo waloo geeri iyo nolol aad qaadayso haddii ilaahay kuu sahla inaad barataa faa'iidaysto waa lagaaga jawaabay labada arrimoodba bannaan waxaa sii fadli badan dabadda laakiin haddii wax ka daadanayaanna waa xaraan in taajka la soo geliyo markaynu soo ururino warka waa caynkaas gudahana waa la dhigi karaa debaddana waa la dhigi karaa dabadaa fadli badanoo u badnaa xaalku haddii wax ka daadanayana masjidka lama dhigay su-aashaasi jawaabteediibuu xadiidku bixiyey berigii dambe caashi waxay aragtay dad ka muransanoo odhanaya jinaasada marka lagu tukanayo masaajidka lama soo gelin karo naar bay ku xagafsiisay iyo iyadoo adkaysay maxaa u diidaysaan bay tihi labada inana ilmo baydaa la odhan jiray masaajidka intuu nebigu soo geliyey jinaasadoodiibuu ku tukaday sahl iyo suhayl baa la odhan jiray abnaa wahbu bnu rabiica hooyadoodna waxaa la odhan jiray dacda bintu juxdam aw jaxdam min bani fihri baydaa baana hooyadood la odhan jiray marka hooyadood baa loogu yeedhay lam yakun min hadyihi araatib asalaatu cala janaazati fi lmasjid wainamaa kaana khaarija warubama sallaa calayha fiihi wakilaahumaa jaa-is inta badan banaanku ku tukan jiray oo dee halkan daaqadda haddii la dhigo de imaamku wuu isaga taagayaa intuu microfoonka qaato wax dhibana ma laha saasaana udhibiya had iyo jeer in la qaadi karaba laakiin wuxuu ku leeyahay in umina talwiiu waa haddii laga baqayo in laga aamn yahay in wax ku daataan wa hada madhab shaafici wa axmed wa jumhuur culamaa lannahu cumar bn khaaab abubakar markuu ku tukanayuu geeriyooday masaajka udhigay suhayb markuu cumar ku tukanayna masaajka dhexdiisa ayuu ku tukaday وعan cabdiرaحman bn abi layla qaala kana zayd bn arqm radia allahu canh saxaabigaasi waxa uu ahaa yukabiru allahu akbar buu odhan jiray calaa janaa-izina jinaasooyinka yaga maadaamuu sheekh noo ahaa arbaca afar jeer buu allahu akbar odhan jiray markuu ku tukanayo wa annahu zaydkii afarta allahu akbar odhan jiray kabara calaa janaazatin khamsan jinaasad buu shan uga dhigay fasa'altuhu waan weydiiyey warso adiga afarta odhan jira waa maxay shanta faqaala wuxuu hi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yukabiruhaa iyo nebigaa shanta ka dhigi jiray oo mararka qaarkood un bay rawaahu muslim waalarbaca wa can caliyin radia allahu canh annahu waa cali sayid cali wey kabara calaa sahl bni xunayf asxaabigaa markuu ku tukanayay sitan lix jeer buu allahu akbartii ka dhigay markii la weydiinay wa qaala wuxu uhi innahu badriyun waa raggii beder saxaabadalo laba loogu darayaabu <laughs> ah, labada wuu mutaystiya maxaad ugu diidaysaa wey rawaahu saciid ibnu mansuur wa asluhu fi lbukhaari xadiidkanina waxa uu ku tilmaamayaa kayfiyada iyo habka loo tukado salaada jinaasada macnaha inay tahay wax dhib yaro aan ragcadaha sunnaha ah aad tukanaysaba ka dhib yar oo lagu sheegi karaad baran karto qof kastoo muslimiina uu fulin karo daruurina aanay ahayn in mar un walba lala raadsado un wadaad haddaan wadaad la helin aanay sanaadiba dhacayn laakiin waxaa lagu sheegayaa sida dhibta yare loo tukan karayo waaya salaadaasi takbiiraheedu waxa weeye sida culimaduna u badan yihiin nusuustuna u badan tahay waa afar takbiirood wey allahu akbar markaasuu faatixada akhriyaya qofka sida axaadiidta faatixada sheegaysaa baynu ku arki doono allahu akbar nebi maxamed buu ku salliyaya sala allahu calayhi waalihi wasaxbi wasalam allahu akbar jinaasadu u ducaynaya ducada soo socotuu ugu ducaynaya allahu akbar waabuu ka baxayba xaaladaha qaarkood takbiiruhu way kordhi karaan oo sidan asxaabigu uu sheegay inuu nebigu shan ka dhigay waa waarid waanay suganta oo way soo aroortay inay kordheen oo maaragtay ay gaadhay ilaa shan meelaha shan iyo lix iyaduna waa soo aroortay weliba toddobadana waa la sheegay inkastoo dee aahaar mawquufa ay tahy riwaayadaa ugu saxsani waa taa shanta gaadhsiise wey laakiin afartaasaa maaragtay loo badan yahay tanna waa xaaladaha qaarkood marka intaa cibaadada la-eg ee faralka ah ee haddii lagu tukado faralkii uu ku dhacayo de in la dayaco ama qof tukan lahaabaa oo isaguna ajri ka heli lahaa qiraadka soo socda la sheegi doono ee buurta uxud la-eg kanna erge u noqon lahaa inuu ka hafto ama u ka hakado oo idhaahdo ma garanayo sida loo tukado ma garanayo wayba haboonta qofku microfon hadduu haysto dadka tukinaya inuu saaba ugu sheegaba waan afarta takbiirood dabadooda mid walba waxaa saa la odhanayaa dhahoo tukada oo isku xidha inuu dha weysaysto man dalla calaa khayrin ka faacili qofka haddaad khayrku sade adiguna ajirkiisa in laeg baad leeday taasa haboon waaya kaana rasuulu llaahi yukabiruhaa waa xadiid marfuuca weeye saxiixna oo muslim wariyey tilmaamaya in shan la gaadhsiin kara asalkeedu laakiin sida asxaabigu waa u ahaa afar ay tan dambe ee calina waa xadiid mawquufa laakiin kudhiisu ee saxiixa wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ahaa yukabiru calaa janaa'izina jinaasooyinka yaga allahu akbar buu odhan jiray markuu tukanaya arbacan afar jeer wayaqra'u bifaatixati lkitaab suurat lfaatixa ayuu akriyi jiray في التكبيرة الأولى بعda تكبيرة الأولى wy الله أكبر hore markuu dha kadib رواه الشhاaفiعي بإسناad ضaعيif waaya xadiidkan isaguna saasuu tilmaamay ضaciif ha ahaada laakiin haddana camal الmuslimiin iyo nusuustaa kale aynu soo marayn ayaa xoojinaya walida walihada walida qaala بن cabd الbr انcaqd الإجmاع baعda ذلika عalى أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفطوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاadiiث الصحاح afar jeer buu nebigu allahu akbar odhan jiray allahu akbarta hore dabadeedna faatixadu akri jiray marka habka salaada loo tukadaa nusuustu ay ku baraysa وعan طلxة بن abdla cabdاللaahi بن cawف radي الlahu عanه qaala sallaytu khalfa bni cabbaas cabdillaahi bni cabbaas baan ku daba tukaday calaa janaaza qof dhintay faqara'a faatixata alkitaab suurat lfaatixu akriyey oo salaat ljanaaza uu ku akriyey faqaala wuxu uhi litaclamuu waxaan u akriyey si aa u ogaataan annahaa sunna inay tahay mashruuc mid nebigu uu jideeye calayhi salaatu wasalaam inay tahay si aa u ogaataan ayaan u akriyey oo macnaheedu dee aan idiin maqashiyeyno wey haddaa maqlayseen faatixada ayuu xadiidkan axaadiidtan ay tusinayaan in ay mashruuc tahay salaadii in lagu akriyayo o aan laga tegayn salaat ljanaasa waaya marka halkan sunne uu sheegayo ibnu cabaas waanu afarkani lahu xukmu rafc oo hadduu min asunati asxaabigu dhaado sunnaha nebigu unbu ujeedaa ilaa sunno kale ma yaqaan asxaabigu sunnaha mararka qaarkood saynu kusoo marayna axkaamu lkhamsa maa yuqaabilu lfard waa shayga faralka qaabila marna maa yuqaabilu lbidca shayga bidcada qaabila halkan waxaa looga jeedaa waa shay aan bidco ahayne sunnihii nebiga iyo dariiqadiisii iyo waajibku jideeye ah marka faatixada lagama tegayo waxay noqonaysaa waa farad wey la sidaa khilaafka culimadaba uu ku sheegayo walahu shawaahid dلت على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة marka inuu qofkii tukanaya ihahdo أعuudu بالlahi min الشhayطان الرaجيم iyo bisinkii iyo faqad أجmacuu calى الإtyaani bihima in lala imanayay markaa u badan yihiin oo faatixadana markaa bisinkii uu ka horeynay isticaadada lakin ducaaء الاstiftaax intooda badane waxay qabaan inaan lala imanayn suuratu lfaatixa kadibna waxba lala lama akhriyayo wacan cawf bni maliki radia allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa janaaza nebi maxamed janaasad buu ku tukaday faxafidtu min ducaa'ih ducadii uu ku akriyayay janaasadaa waxaan ka xafiday asalku waa in la siraysto laakiin litacliim nebigu isagoo baraya ayuu haddana dadka kuwa ku dhow iyo yara naqashiinaya ilaa wuu barayaa markaasay ka faa'iidaysanayaan ducadii uu ku akriyey sinaasada ee uu salaada dhexdeeda ku akriyayay waxaan ka faa'idaystaan ka xafiday sidaa soo socota oo ducadiisi tanaa ka midhay allaahuma اkfir lahu warxam wacaafihi wacfu canh waakrim nuzulah وwasic mdklah واغsilhu bاlmaءi والثlج والbard ونqihi min الkhaطايا kama yunaqى الthوb الأbyض min الdns وأbdilhu daarا خayrا min darih وأhلا خayrا min أhli وأdkilhu الجنة waqihi fitnaة alqabri wacadaab annaar rawahu muslim ducadaasaan sunnaa in macnahaas haddii faatixadii lasoo sheegay waktiga la ducaynayo maxaa la odhanaya iyadana takbiirta labaad takbiirta saddexaad dabadeeda maxaa ducada la odhanaya ay duca waxay ugu wanaagsanta waalidka mashruucee nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waayo waa waxa weeye waa jawaamiculkelim kelmado koobkooban oo macaani badan xambaarsan weeye sirteeda iska leeyihin waa kii dadka daliilka u ahaa ee tusinaya ilaahay sida loo baryayo ee eh, markaas eh, loola xidhiidhayo marka ducadana fiican iyo kuwa kale soo socdo markuu qofku inuu xafido ku akriyo janaasada macnaheedu waxa weeye allahuma ilaahay ow lahu warxam ilaahay ilaahay u dhaaf oo u naxariiso wacaafihi wacfu canh ilaahay ow ka caafimaadi cudurka weyn ee cadaabka la idhaahdo iskana cafi waakrim nuzulah ilaahay ow hagaaji iyo martigelyadiisa waa kuu martiye markii hore meel adduunye laydhaabuu soo meeraysanayo wax ismoodmoodayo wey maanta waa faramarayo isagoo mudugabu halka imo marti ku ahe wa akrim nuzulah nuzulan min kafuurin raxiim nusulku waa martigeliyada wawastic mudkhalah ilaahay halkan uu soo galay u ballaadh oo u fidi xabaasha wakhsilhu ilaahay oo ku maydh oo ku nadiif bilmaa'i biyo wathalaj baras iyo walbarasi qabow macnaheedu waxa weeye biyaha markaynu ifka joogno waxaabaynu dareennaaba inuu jarmiska dilayo oo uu xaad u nadiifinayo saabuun iyo bay laysku daro laakiin halkan kulayl kalaa jiro oo kii macsiyada iyo cadaabka iyo waxaas markaa dabeetana kuwaasaa lagu qaboojinaya ilaahayow biyo iyo qabow isugu daro macsiyadu waa kulayl iyo cadaabkube wanaqihi min alkhataayaa ilaahayow gafafka ka nadiifi oo ka ka hufi ilahay ow gesafka ka salabe kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb alabyadu marada cad min addanasi wixii uskaga marada cad sida uskaga looga nadiifiyo ee aan waxba ugu hadhayn ilaha saa uga nadiifi waabdilhu ilaahay waxaad u doorisaa daaran khayra min daari hoy iyo guri aan kiisan ka khayr badan halkan adduunyada ilaahayow gurigiisan mid ka khayr badan wa ahlan khayra min ahli ah, xaas kiisan ka khayr badanna ilaahay u bedel halkan marka la joogo gurigani iska cidhiidhina wuu yahay waana mid si u kadeedanoo ka maal haysta iyo ka madaxnimo haysta iyo mid kastoo ku labani wax badan baa maskaxda ka saara mar walba wax ka nixiya oo wadnaha ku dhufta ayaan la waayen meel wax kastaba qofku a ku haysta uu ku nasanaya ma ah ehelka laftiisana inta la nool iyo halkan la joogo waa la isla labanlegdaysanayaa un <laughs> ehelku halkan qofku ku leeyahay soomaalidu waa ka mahmaano colla maaha nabadna mahadaya macnaha waxay uga jeedaan waa laba qof oo nolol adag wada qaadanaya oo xayaato ku wada jiro oon marna iska fayno marna way isa seegayaanoo qardoofadaa badanaya halkaa laakiin quluubtuba waa midba waxaa jannada ku jiroo dhami waa qof keliya waa qof keliya wey qofka keliyana waxaa la kitaabku manaaba qoorta loo suray ahlujana waa wada qofkaa keliya wa ahlan khayran min ahlihina waxay ku fasireen xataa islaamtii si adduunyada kala dhaadhacday hadday jannada wada galaan tii horeba ma aha tii horeba ma ahee sidii horay ahayd bay ka khayr badanaysa ilaahay baa yidhi inaa anshaanaahuna inshaan fajacalnaahuna abkaaran curuban atraaban tilmaamahaasaa ilahay uu ka bixiy waabshilhu ljanna ilaahay u jinaabsadaan jannada geli waqihi fitnata alqabr ilaahay aafaadka qabriga iyo cadaabkiisa wa cadaab annaar fitnat alqabri wa cadaab annaar inuu karkaarka weydaar oo uu kelmadii xaq ahayd ku dhawaaqi kari waayo ilaahw taa ilaali taasaa fitno ah cadaabkaana ilaahw ka ilaali ducadaasaa ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka dhintay ugu ducayn jiray ka mid ah ducooyinkii waxaa ka mid ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa sallaa calaa janaaza yaquul markuu qof dhintay ku tukado u ducaynaya wuxuu odhan jiray allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina waqaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waumtaana allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala lislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajra walaa tudilana bacdah ducadaasuu akriyi jiro dee iyaduna muslimu wariyo saxiixa allahuma kfir lixayina wamayitina ilaahay u dembi dhaaf ka nool iyo ka dhintayna labaduba way u baahan yihiin dembi dhaaf naxariista way u baahan yihiin ilaahay dembiga ha kuu dhaaf iyo allah ha kuu naxariisto macnaheedu maaha in lagu leeya allaha ku dilo ama dhimo ee waxa weeye allaha ku hagaajiyo oo dembi dhaafku ka nool iyo ka geeriyooda labadaba way baahanya mushaahidina waqaayibina ka goobjoog ah iyo ka maqanba ummadiisu ku wada fikiraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka maqan iyo ka jooga labadaba ilaahay u dhaaf wa sakiirina wa kabiirina ka ayaga yar iyo ka weynbaa oo sakiirku dembiba ma laha eh? baabu takliib baa la yidhaahdaa muqaabala waxay isqaabilsan yihin ka weyn ama isaga laftiisu hadduu weynaado ilaahu ilaali wadakarina waunhaana ilaahayow kalabiyo kadadigba ummaddu rag iyo dumarba waa wada annaga un ma jiro wax la idhaahdo ragguna ururuu leeyahay oo meel bay ka soo jeedaan dumarkuna ururay leeyihin oo meel bay ka soo jeedaan oo difaac baa la isugu jiraa dhaqankaasi waa ummadaha shisheeyahae waa wada ummaddii nebiga un dadka muslimiinta ah waan u wada ducaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam labka yaga iyo dhegdegayagaba wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum awliyaau bacd ilaahna uda dembi dhaaf allaahuma axyihi allaahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala lislaam ilaahay kaad noolayso ilaahw xadhigga islaamka u xejistaa xaqa uu ku sugnaayo islaamnimada waman tawafaytahu mina kaayaga aada nafta ka qaado adun baa wax dile kaadishana fatawafahu cala aliimaan ilaahay iimaanka ilaahw iimaanka ku duliya tawxiid man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbihi dakhala aljanna allahuma laa taxrimna ajra ilaahw abaalkiisa iyo ajriga kan laga helayo hanaga calafgoyn oo dee intaa qofkii loo ducaynaya ajri baa laga helaya kutukashadii ajri baa laga helaya aaskii ajri baa laga helaya hayntii la hayay qofkana lagu tabcayay ajri baa laga helaya allahuma laa taxrimna ajra walaa tudilana bacdah intuu kani adduunyada ka tegey ilaahw anaguna aanaan ibtiloobayna meesha ilaahw nagu ilaali halka ducadii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam taas wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu waxau hi idaa sallaytum cala almayit meydka markaa ku tukataan rag iyo dumar mid kasta aadee fa akhlisuu lahu ducaa ducada u gooni yeela ducada ducada caamkiina ha jirto duco gaarayna ha jirto isagu uu leeyahay sida xadiidkaa horeba uu soo tilmaamayay si toos xadiidkanna si caamu u hadlaya dambe kaa horena allaahuma kfir lahu wa caafihi wa akrim nusula wawasic mudkhala isaga ayaa si toos ducadu ay ugu jahaysan kan dambena si guud buu uhadlaya labada waa la isku daraya fa akhlisuu lahu ducaa ducada u saafi yeelo oo u barax yeelo oo taa caamkiina ha jirto tug gaarahoo loo duceeyaana ha jirto sida xadiidkaa hore oo kale marka xadiidka darajadiisu rawaahu abu daawud wasaxaxahu ibnu xibaan darajadiisa waxay ku tilmaameen inuu yahay xasan liya qaarkoodna saa ad arkaysa saxiix bay ku tilmaameen yustaxabu an yakuna ducaau fi salaati ljanaazati bacda takbiirati haalita marka saddexaad kadib ayay ducadu ka dambaynaysa wayajuuzu bacda araabica marka afraadna way ka noqon kartaa ducooyinka sii wanaagsan bay ka mid yihiin kuwani kuwo kalena waa loogu kordhin karaa wixii kale loogu duceeyaana wuu iska ansaxaya marka dee arkaantii salaada inay ka mid tahay ayaa tan laga faa'iidaysanayaa qofkuna waktiyadii usii baahi badsaa wey in lagu sagootiyo duco iyo rabbi bari iyadoo ilaahay la isu miskiininayo oo maaragtay baahi badani ay buuqanayso wuxuu xadiidku muujinayaa xabaashu inay tahay meel la iska helayo oo la iskaga horeeyo oo malaa'igi joogto oo qofka ilaahay qowlka uu ku sugo uu ku sugmi doono in ehel uu ku horeeyo halkaa horena dee in fara badan ayaa ay tilmaantay nusuusta oo xururciinta dee qur-aanku aada iyo aada buu uga sheekeeyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau hi asricuu la dhaksada biljanaaza jinaasada marka sidaan la dhaksada fainta ku saalixatan jinaasadu hadday tahay mid wanaagsan oo janno loo yaboohay fa khayrun wax wanaagsan baa tuqadimuunaha ilayhi xaggiisa ula dhaqsanaysa khayr baa u qadimaysaanoo u gudbinaysa wa wain taku siwaa dalik magacaabiba mayno afka ku dhufan mayne haddaanay sidaa ahayn fa sharun balaayo weeye waxbaas weeye oo tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaalikum qoortiinna ayaa dee ahlu naarka inaa iska dhigtaan aydaan siiba sidaninba weeye ila waxaa kaga lexe jeclowdaanba yaale muttafaqun calayh xadiidba meel buu ka jawaabayaa xadiidkanina waxa uu ka jawaabay markii la diyaariyey la kafmay qofkii lagu tukaday xabaashii baa lagu sii wadaa waa la aasayaa sidee baa loola soconaya marka hore yaa qaadaya raggii baa qaadaya waxtamalaha rijaal raggu ay qaadaan buu xadiidku leeyahy kayfiyada ay ula soconayaanna waxa weya lala dhaksado wuxuu ku sababeeyey dhaksaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkani qof wanaagsan haddii uu yahay dee qabrigii oo beer beerihii jannada ka mida baa loo qadimaya halkan waabuu ku cadilan yahayoo intuu halkan joogaabuu ku ayuu ku kadeedan yihi marka ha raaxay aroos dhakso loo gelbinayaa gurigiisu yool buu u yahay oo higsanaya haddii ay shar tahayna dee maxaa laga sidanba inaga dhiga wey wuxuu doonaya ha ku ahaadee kol hadduu noqday mid liita oo ilaahay xaggiisaba aan ka dhisnayn dee adiguna maxaad ka sigsidaan halkiisa ha ka calaf qaadee u gud taasuu ku sababaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa arrin mustaxab ah oo bilaa khilaafa culimada isku macnaha saasay isku waafaqsay in lala dhaqsado oo lala degdego jinaasada marka la leeyaha lala degdego waa heer aan dadkana ku ahayn dee daaliin iyo rafaa jinaasadana wax u dhimaynin oo aan karaamo dhac ku ahayn lala kadlayn maayo xoog baa loola tallaabsanaya laakiin sidan aynu markaa inagu u soconno weeye tala diidaya haddii garbaha lagu sidana aayar la luudayo haddii gawaadhi lagu sidana dee wanka lagu wadayo meeshao dhami xandhid mayso taasaa la diidaya si caadiyaa ah loola soconaya haddii la tallaabsanaya tallaabo dheer baa lala soconaya sida qof caadi u socdo haddii gaari la wadana dee si aan markaa sida caadiga ahayd ee magaalada lagu dhex mari o kale ayaa lagu dhex maraya aan kareedunba inaanay noqon maydkana waxyeelaynin laakiin luudis ma ahayn waxaa kaloo aimadu ay leeyihiin israacan waxaa soo geli kara xataa waa aafida iyo socodka iyo tabaabushaha intaba oo socodka way kasii caamsan tahayba waxaa fasiraya xadiidkii kale abi daawud uu warinaya isma sugnaa nebigu asxaabi buu leeyahay war marka uu maaragtay geeriyoodo isoo ogeysiiya aan ku dhaksanna aaskiisa laa yanbaqii lijiifatu muslimin tabqaa bayna dahraana ehli qofka muslimkaa jinaasadiisu ma habboona inay dhex taallo ehelka inay ehelka dhex taallo ma habboona ee horaha loo aaso waa ti aynu hore usoo xusnay dee haddii aan la baxnaaninaynin dhimashadiisa mararka qaarkood baa laga shaki karaa geeridiisa waa la hubin karaa mararka qaarkood ba qofkii weliga ahaa ama ehm, hawshan madaxa qaban lahaa la sugi karaa inahaa